wanaagsan dhegeystayaal kuso dhawaada barnaamijka ogaalo xilligan oo kale idaacadda kulmiya ad ka dhegeysataan mar kale kulanti wacno wanaagsan oo maalnimo sabtiya taariikhdu waxay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha disembar sanadka laba kun labaatan iyo saddex qodobada barnaamijka aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid noqon doona saraakiil ka tirsan al-shabaab oo duqeyn lagula beegsaday deegaan dhaca koonfurta gobolka mudug burcadbadeed soomaali ah oo la sheegay in markab kale ay ka qafaasheen biyaha soomaaliya keenyan oo booqatay dad al-shabaab la soo dagaalamay kana soo barakacay oo haatan ku sugan duleedka magaalada xardheere xaalada nololeedna ay halkaasi ku haysato qodobada kale barnaamijka aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona dalka jack oo looga baroor diiqayo ku dhowaad shan iyo toban ruux oo lagu toogtay jaamacad ku taala dalkaasi dowladda ukrain oo sheegtay in diyaarada dagaal ay kasoo riday ruushka iyo kooxda man city oo taariikhda markii ugu horreysay ku guulaystay koobka kooxaha dunida qodobadaas wixii kale nagu soo kordha xubnaha joogtadii kaalmaha sugaanta ayaa barnaamijkan ogaal ku dhegeysan doontaan cabdulahi maxamed cali ee soo saar halkan idinkala socodsiinaya salaad cabdulle cumar ayaa farsameynaya mar kale ogaal tana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo maydha matana madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon maamul dowladnimo ma ka maarantaa nabad baa macaani ma ka maarantaa isma kaabsado midigka isqabsada kala maarmi maysaan soomaaliyey midigka isqabsada cuntada kala maarmi maysaan soomaaliye dhirtay qubsada maka maarantaa matiyey daryeel maka maarantaa muranow garsoor maka maarantaa milayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada intaasi ku dhaaf neystaas waxay daafuru tahay barnaamijka ogaal qarandiid samadiid samadiid nabadiid nabadiid alladiid waxay daacadu weyday dulmilow kuma waaro dabnimaan ku joogsani dambaskiisa kama naxo dalkaaga wixii u daran uma roona dadkiisa haddii la waayo dan guud heli maysid dan gaar ah waxay diinteennu diidday shacabka daawo uma aha qaran dooni mayne ha la dumiye eednaye dib allow ha noo celin makri waan ka daalnaye allow daacad adeegta yaa raxmaan daacad adeegta qeybaha hore ee barnaamijka ogaal ayaan guda gelaynaa inta u udhexeysa deegaanada yackoos iyo buurta jeexa ee koonfurta gobolka mudug ayaa waxaa dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab lagula beegsaday duqeyn ilaa haatan lama oga ama si rasmiga ah looma oga khasaaraha ka dhashay duqeyntaasi iyadoona warar kala duwan ay ka soo baxayaan waryaheena xasan axmed maxamed ayaa wararkii ugu dambeeyey faahfaahinaya kooxaha argixisada al-shabaab ayay duqeymo xoogan ka fuliyeen diyaaradaha caawinaya ciidanka xooga dalka ee howlgalka milatarikooda deegaana ka tirsan koonfurta gobolka mudug saraakiil milatariga soomaaliya kamida ah waxay cadda kulmo xaqiijiyeen duqeyntaasi laga beegsaday farisin kooxda ay ku leedahay inta udhaxaysa yacgoos iyo buurta jaajeexa ee koonfurta gobolka mudug ahaydna bar muhiim u ahaa kooxda oo imuddo ay talis u ahayd waxaana ciidanka xooga dalka saraakiisha hogaaminaysa sheegeen in goobtaasi ay isku aroosanayeen madfac uu ku dhacay oona ka dhashay khasaare kala duwan oo isku jira dhamashiir dhaawac saraakiisha ciidanka xooga dalka kow deegaanka waxay sheegeen in khasaarihii ugu xoogana uu ka dhashay laakiin sacadiikii intuu layahay tirada guud khasaaraha kooxda al-shabaab kasoo gaaray duqeymaha diyaaradaha caawin iyo ciidanka xooga dalka ay ka fuliyeen meel u dhow jeexjeexa iyo buurta yacgoos ee koonfurta gobolka mudug saraakiisha ciidanka xooga dalka koodeen waxay sheegeen in sidoo kale la burburiyey oo madafiic iyo oobiyaal ay ku burburiyaan ee gaadiid u socday ee goobtaasi oo kasoo baxay ee meel u dhow ee deegaanka dumaya ee koonfurta gobolka midoobe islamarkaasna sidoo kale khasaare xoogan laga gaarsiiyey saraakiisha ciidanka xoogga dalka kuwa deegaanka waxay sheegeen in howlgadka milatari ka socda deegaana ka tirsan koonfurta gobolka mudug khasaare uu u xooganaa kooxda al-shabaab uu kasoo gaaray islamarkaasna saacadaha soo aadan faafaahin guud ay ka bixin doonaan xogta laga heli kara waa yar tahay laakiin saraakiisha ciidanka xooga dalka kooda deegaanka waxay in sare ugu badnaa al-shabaab uu kasoo gaaray duqiimaha diyaarada caawinaya xooga dalka deegaanka ay ka fuliyaan aagaasi iyo hoogayaasha kale ee lagu garaacay gaadiid kala duwan oo kooxdu isticmaalaysa oo kasoo baxay dumaya oo kusii jeeday goosta la bartamaamaasaday inta udhexda jajeexaya burta agoos ee koonfurta gobolka mudug saraakiishu laakiin ma aysan carabaabin tirada dagaalamayaasha la dilay laakiin waxay sheegeen in khasaare ugu badnaa uu kasoo gaaray kooxda wixii kasoo baxna baaritaandeerna warbaahinta dib ula soo wadaagi doonaan kaasi wuxuu ahaa waryaheena xasan axmed maxamed oo faahfaahin ka bixinayay doqeyntaasi dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab lagula beegsaday deegaano dhaca koonfurta gobolka mudug Eh, israa-el waxaa weli ay duqeymo ay ka wadaan magaalada khaza iyadoona dadka ku geeriyoonaya duqeymahaasi ay sii kordhiyaan waxaa dhanka kale golaha ammaanka ee qaramadii midoobey ansixiyeen qaraar eh, tilmaamaya in gargaar deg deg ah la gaarsiiyo dadka ku dhibaateysan eh, magaalada khaza ee israa-el ay gumaadka ay ku hayso dadka shacabka ee halkaasi ku sugan waxaana jirta in duqeymaha sii soconaya ee isra-el ay magaaladaasi ka geysanayso in ay sare u qaadeen tirada dhimashada dadka shacabka ah waxaana jirta in meelaha ugu daran ay tahay kaamaamka ku yaala magaalada khan yunis la yiraahdo halkaasi oo dad badan oo shacab ay maalmihii ugu dambeeyey ay ku dileen waxaana qaraarkan golaha ammaanka dhankooda ay meel mariyeen uu tilmaamayaa in gargaar bini-aadanimo oo deg dega la gaarsiiyo halkaasi sidoo kalena la dalbado ama la helo xabajoojin ka dhaqan gasha magaalada khaza si gargaar ku filan loo gaarsiiyo dadka shacabka ee halkaasi ku dhibaateysan w h o mas-uuliyiintooda ugu sarreeya waxa ay sheegayaan dhankooda in qaati ay ka taagan yihiin sidii ay gargaar u gaarsiin lahaayeen dadka ku dhaawacmay ama ku waxyeeloobay duqeymaha iyo dagaalada ka soconaya magaalada kuwaas oo ay sheegeen in wakhti walba ay u geriyoonayaan xaalad caafimaad darro dadka shacabka ah ee geeriyooday waxaa haatan la sheegayaa in ay ka badan yihiin labaatan kun oo ruux oo dhanka falastiiniyiinta ah waana dadka la diiwaan geliyey tan iyo markii uu dagaalku bilowday horaantii bishii oktoobar gaar ahaana toddobadii bishaasi oo garab ka tirsan kooxda xamaas ay weerar ku qaadeen gudaha israa'iil halkaasina boqolaal ka mid ah israa'iil iyo askartoodaba ay ku laayeen kuwo kalena ay kusoo qafaasheen dhanka kale magaalada dooxa ee wadanka qatar waxaa weli ka soconaya dadaalo lagu doonayo in lagu dhexdhexaadiyo israa'iil iyo xamaas inkastoo mas-uuliyiinta xamaas ee dooxa ku sugan dhankooda ay sheegayaan shardiga keliya ee ku xiran in ay israel ay wadahadal la furaan xabajujin ay ku heshiiyeen inay tahay in israel gebi ahaanba ay si toosa ah u joojiso dagaalka ay ka wado magaalada khaza danka israel waxaay rabtaa heshiis xabajojin in la gaaro oo ay oo xamaas ay sii dayso dadka isra ay ka heeso si ay iskaga yareyso cadaadis kaga furan gudaha isra kuwaas oo kumanaan shacaba ay dalbanayaan amaba xukuumadda isra ay ku cadaadinayaan inay wadahadal ay la furto kooxda xamaas si loo sii daayo dadka boqolaalka ah oo ay kooxda xamaas ee gacanta uga heeso israaiil wali barnaamijka ogaal ee la socotaan idaacadda kulmi magaalada muqdisho idin kaga imaanayo markan waxaad kusoo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aan baryahanba ku eegeyno dhacdooyinka ugu waaweyne dhacay sanadkan sii dhammaanaya ee eh, laba kun labaatan iyo saddex qeybta afraad ee barnaamijkaas kusoo dhawaada kulanti wanaagsan dhegaystayaal adarkiin meel waliba oo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan qaybtii afraad barnaamij gaara ah. oo aan ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dhacay sanadkan sii dhammaanaya ee laba kun labaatan barnaamijkan waxaa si wada jir ah idiinla socodsiinaya cabdinaasir maxamed maxamuud iyo anigoo ah axmed dirir nuur aynu ku bilownay koodii julaay ee sanadkan sii dhammaanaya laba kun saddex iyo labaatan qarax miino ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka daarurnimca ee gobolka shabeellada dhexe qarax ayaa lala eegtay gaari uu watay abuukar jawiil caddow oo loo yaqaano abuukar miini wuxuuna ahaa xogyaha degmada ruunigood ee gobolka shabeellada dhexe waxaa la sheegay inuu ku dhintay qaraxaas darawalkii waday iyo sidoo kale dad kaloo shacaba oo la socday al-shabaab oo sheegatay mas-uuliyadda qaraxaas ayaa sheegtay in ay dileen abuukar jawiil caddow oo ahaa gudoomiye kuxigeenka maamulka degmada ruurgood ee gobolka shabeelda dhexe labadii julaay taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal ibraahim sheekh muxidiin cadow ayaa safarkiisii ugu horreeyey waxauu ku tegay deegaana ka tirsan gobolka galgudud tan iyo xilligaas oo ah markii ugu horreysay oo loo magacaabay xilkaas taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo saraakiil kale oo maraykankana ayaa booqday furimaha dagaalka qeybo ka mid a ah gobolka galguduud gaar ahaan magaalada galcad halkaasoo ciidamada maraykanku saldhig ay ka samaysanayeen xilligaas ujeedkuna waxa uu ahaa sidii loo xoojin lahaa howlgalka ka dhan kooxda al-shabaab afartii julaay tiro hubiyaal ayaa ku soo dhacay xaafado ka mid ah magaalada muqdisho hubiyaashaas waxaa la soo wariyey inay sababeen khasaare kala duwan iskugu jira dhimasho dhaawac waxaana hubiyaashaas ku geeriyooday qoys degnaa degmada waaberi ee gobolka banaadir macalin dugsi qur-aan oo lagu magacaabi jiray macalin aweys iyo gabadhiisa xalimo macalin ayaa la xaqiijiyay inay ku geeriyoodeen sidoo kalena waxaa dhaawac soo gaaray hooyada oo lagu magacaabo nicmo maxamed iyo gabar lix jir ahayd oo reerka ugu yareed sida booliiska soomaaliya ee xilligaas ay sheegeen lixdii juulaay diyaaradaha dagaalka ee kenya ayaa duqeyme waxay ka geysteen degano ka tirsan gobolka gedo diyaaradaha dagaalka ayaa duqeeyey deegaanka eelcadde ee gobolka gedo duqeymahaas oo xilli habeennimaha dhacay waxaa ku geeriyooday dad shacaba oo soomaaliyeed oo ku sugnaa deegaana ka tirsan gobolka gedo waxaa geeriyooday laba qof oo magacyadooda lagu kala sheegay cabdiraxmaan sheekh cabdulaahi oo ahaa nin wadaad ah iyo sidoo kale nin magaciisa lagu soo koobay maskiinow sanadkan sii dhammaanaya ee laba kun saddex labaatan gudihiisa tiro dhowr jeer ah diyaaradaha dagaalku waxay duqeeyeen gobolka gedo iyagoo dad shacaba ku laayay iyo sidoo kale xoolo badan toddobadii julaay booliiska dalka kenya ayaa sheegay in labaatan dagaalamo oo ka tirsan maleeshiyada al-shabaab ay ku dileen howlgal ee ciidamada ay ka fuliyeen xadka dhaca soomaaliya iyo kenya howlgalkaas oo ay si gaara ah ugu fuliyeen ciidamada booliiska dalka kenya ayaa howlgalku waxa ay sheegay inuu ahaa mid lasii qorsheeyey islamarkaana ay ku dileen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab sidoo kalena ay ka soo furteen hub kala duwan oo laga helay goobta weerarkaas oo ay ku jiraan qoriga danidooriga u dhaca iyo gantaalada riddada dheer sida booliiska dalka kenya ay xaqiijiyeen booliiska dalka kenya ayaana sheegay in aysan kasii hari doonin dagaalamayaasha al-shabaab tobankii julaay inta la xaqiijiyey toddoba ruux oo shacab ah oo isku qoys ah ayaa ku geeriyooday qarax miino oo ka dhacay deegaanka jicbow hareeraha webiga shabeelle oo hoos yimaada degmada bulabarde ee gobolka hiiraan dadkan oo ahaa dad beeraley ah oo mooto saddex lugoodley ah ku socday ayaa xilli galabgaab ah oo ay ka soo laabteen beerahooda qaraxu waxauu ku haleelay dhul beereed waxaana dadkaasi ka mid ahaa aabbe iyo carruur uu dhalay tobankii julaay ciidamada kumaandooska xoogga dalka soomaaliya ayaa weerar culus ku qaaday fariisan al-shabaab ay ku lahaayeen magaalada galcad ee gobolka galgaduud halkaas waxaa ka dhacay dagaal culus oo u dhexeeya maleeshiyada al-shabaab iyo ciidankii xoogga dalka ee halkaas weerar ku qaaday saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga ayaa waxaay xilligaas sheegeen in maleeshiyada al-shabaab ay ka saareen fariisanka islamarkaana ay ka dileen xubno badan oo ka tirsan kooxda al-shabaab koob iyo tobankii julaay diyaarad ka timid magaalada garawe ee xarunta puntland kana soo degatay garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho ayaa ku burburtay garoonka aadan cadde xilli ay cagadhiganaysay kadib cilad farsamo oo ku timid diyaaradaas waxaa ku dhaawacmay qaar ka mid ah shacabkii saarnaa iyadoo dhaawacyo fudud ay ka soo gaareen muuqaal xilligaasi baraha bulshada ku baahay ayaa la arkayay diyaaradda oo dhinaca ay u socotay maahana dhinaca kale u jihaysatay taasi oo la kulmaysa burbur xoogan iyo dab ka baxaya dabdemiska garoonka ayaa gurmad iyo caawin u sameeyey diyaaraddaasi iyadoo xilli dambe la dameeyey dabka ka kacay diyaaraddaas labaiyo tobankii julaay dagaal culus oo u dhexeeya al-shabaab iyo ciidamada dowladda soomaaliya oo kaashanaya kuwa daraawiista jubbaland ayaa waxa uu ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose waxa uuna si gaara ah dagaalka ugu dhacay deegaanka lagu magacaabo ilmarow halkaas oo ay ku sugnaayeen maleeshiyada al-shabaab war ka soo baxay dowladda ayaa lagu sheegay in dagaalkaas lagu dilay afartan ka mid ah al-shabaab oo ay ku jiraan madaxii qaraxyada u qaabilsanaa shabaab deegaanada jubbooyinka oo magaciisa lagu soo koobay farxaan iyo ku-xigeenkiisa cabdi mahad iyo xubno kale afar iyo tobankii julaay allaa u naxariistay waxaa qaraxiis midaaminaha lagu dilay guddoomiye ku-xigeenkii maamulka iyo maaliyadda ee magaalada marka cabdi axmed yuusuf oo ku magac dheeraa afarsheegle qarxan ayaa ka dhacay degmada daynile gaar ahaan xaafadda haanta dheer afarsheegle sidoo kale waxa uu soo noqday guddoomiye ku-xeenkii amniga iyo siyaasadda ee gobolka shabeellaha dhexe ciidamo ka tirsan milatariga soomaaliya ayaa qaaday allah u naxariistay meydka marxuumka oo la sheegay qof walxaha qarxa isku soo xiray inuu isku miidaamiyey toddobiiy tobankii julaay dowladda soomaaliya ayaa shaacisay inay heshay hub ku culus iyo diyaarado dagaal si ay dagaal xoogan ay ula gasho ururka al-shabaab oo meelo badan oo dalka laga saaray la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay in horay dowladda soomaaliya ay duqeymo ugu burburisay al-shabaab fariisamo ay ku lahaayeen qaar ka tirsan gobolada dalka xuseen ayaa waxa uu soo kala sheegay in dowladda soomaaliya ee sanadkii hore laba kun labaiyo labaatan laga khafiifiyey cunaqabateyntii hubka ee saarneed ta'aasina ay keentay inay kaysato hubka culus oo lagula dagaalamo al-shabaab isla toban iyo toddobadii juulaay qarax geystay khasaare dhimashii dhaawac ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka cali heele oo u dhow magaalada galcad ee gobolka galgaduud qaraxaas ayaa ahaa qarax miinada nuuca dhulka lagu aasa ah qaraxa waxa uu haleelay dhallinyaro saarneed mootada labalugoodleeda ah ee loo yaqaana fecon saddex dhallinyaro ah ayaa saarneed mootadaas dhammaanna saddexdaasi dhallinyarada ah waxa ay ku dhinteen qaraxa miinadaha ragga dhintay ee mootada saarnaa waxaa lagu kala magacaabi jiray allah u naxariiste yaasiin xasan shirwac maxamed shariif cumar iyo geedi maxamed afrax toddobiiy tobankii julaay guddiga doorashooyinka somalilan ayaa ku dhawaaqay in bisha diseembar ee sanadkan la qaban doono doorashada xisbiyada siyaasadda si loo helo saddex xisbi taasoo ka dhigan in xisbiyada hadda jira wakhtigooda dhacay waxaana si weyn ugu soo horjeestay xisbiyada mucaaradka iyagoona ku adkeystay in doorashada xilligeeda ay dhacdo siddeed iyo tobankii julaay dowladda soomaaliya ayaa ciidamo dheeraada waxay geysay deegaano ka tirsan gobolka galgaduud iyo sidoo kale shabeelaha dhexe kumanaan ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa la geeyey xilligaas deegaano hoos yimaada magaalada cadale iyo sidoo kale magaalada ceeldheer oo kala dhaca gobolada galgaduud iyo sidoo kale shabeellaha dhexe ujeedka ciidamadaas waxay ahaayeen inay xoojiyaan ciidamada xoogga dalka gaar ahaan xilligaas oo la filayey in deegaano badan oo ka tirsan gobolada hiiraan galgaduud iyo shabeellaha dhexe in al-shabaab lagala wareego in ciidamadaasi ay xoojiyaan taliyaha ciidanka dhulka ee xilligaas jenaraal axmed daadan cali ayaa kulamo gaar ah la yeeshay dadka deegaanka iyo sidoo kale ciidanka xoog dalka isagoo xilligaas ugu baaqay inay ka dhabeeyaan howlgalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab siddeed iyo tobankii julaay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdu hogaaminayo ayaa magaalada jowhar u tegey dardargelinta dagaalka ka dhanka al-shabaab waxaana madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guud abi xuseen ay si weyn uga hadleen la dagaalanka al-shabaab iyo xalinta khilaafada ka jira maamulka hirshabeelle waxaana sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu sheegay in la kordhin doono weerarada ka dhanka al-shabaab ee deegaanada maamulka hirshabeelle labaatankii julaay dowladda soomaaliya oo kaashanaysa dowladda maraykanka waxay sheegtay inay dishay in ka badan boqol dagaalame oo ka tirsan kooxda al-shabaab kadib markii weerar ceri dhul ah lagu ekeeyey xubno ka tirsan al-shabaab oo ku sugnaa deegaanka gallibaax iyo sidoo kale deegaanka ceelqurac oo dhaca bartamaha soomaaliya war ka soo baxay xilligaas dowladda soomaaliya ayaa lagu faahfaahiyey weerarkaas oo xilligaas ay geysteen howlgalka africom ee mareykanka iyadoo dawladda soomaaliya ay sheegtay inay dishay boqol xubnood oo ka tirsan kooxda al-shabaab maalinkaasi isla labaatankii julaay xubno ka tirsan al-shabaab ayaa weerar culus ku qaaday xero ciidamada dowladda soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanka arbacu oo ku yaalla duleedka deegaanka ceelasha biyaha ee magaalada muqdisho ciidamada dowladda iyo shabaabkii weerarka soo qaaday ayaana halkaas ku dagaalamay waxaana dagaalkoodu uu sababay khasaare kala duwan isugu jira dhimasho dhaawac laamaha ammaanka ee soomaaliya ayaa sheegay in xubnihii weerarka soo qaaday al-shabaab ka tirsanaa halkaas lagu jibiyey islamarkaana khasaare dhimashay dhaawaca lagu gaarsiiyey labaiyi labaatankii julaay magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle waxaa ka dhacay qarax sababay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac qaraxan oo ahaa qarax miino nuuca dhulka lagu aasa ah ayaa waxa uu ka dhacay suuqa xoolaha ee magaalada jowhar waxaa qaraxaasi ku geeriyooday sargaal lagu magacaabi jiray daahir maxamed kanti kaas oo ka tirsanaa waaxda canshuur aruurinta dowladda hoose ee magaalada jawhar sidoo kale qaraxaasi waxaa ku dhawacmay saddex qof oo kale oo ka mid ahaa ilaalada sargaalka geeriyooday sargaalka lagu dilay maalinkaasi qaraxa miinada ah tiro dhowr jeer oo hore ayaa uu ka badbaaday weeraro kala duwan oo lagu qaaday saddex iyo labaatankii julaay sanadkaasii dhammaanaya laba kun saddex iyo labaatan golaha wakiilada somalilan ayaa waxaay guddoomiyaha golaha wakiilada u doorteen yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon oo sidoo kalena mar soo noqday wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan doorasho maalinkaasi dhacday waxa uu helay faratoon lixdan iyo afar cod waxuuna ka guulaystay xildhibaan maxamed qatar daahir oo la tartamayay kaasoo isna helay codod kala dhiibtay ilaa iyo saddex cod sidaaasn waxaa guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan maalinkaas ku noqday yaasiin xaaji maxamuud xiir oo loo yaqaano faratoon afar iyo labaatankii julaay qof isku soo xiray walxaha qarxa ayaa qarax ismidaaminaha waxa uu ka fuliyey xerada ciidamada ee kulliyadda jaalisiyaad ee ku taalla waddada warshadaha ee magaalada muqdisho qaraxaas ayaa geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac qof isku soo xiray walxaha qarxa ayaa isku dhex qarxiyey ciidamo la filayey in tababar loo furo in ka badan toban askari ayaa maalinkaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen weerarkii ismadaaminta aha ee qofka walxaha qarxa isku soo xiray uu ka geystay kulliyadda jaalisiyaad lix iyo labaatankii julaay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibarre ayaa ka hadlay qaraxii askarta badan ee ku dhinteen ee ka dhacay kuliyadda jaalasiyaad ee magaalada muqdisho waxa uu sheegay in qaraxaas uu ahaa mid aad loogu xumaado ayna geysteen al-shabaab isaguna lagu baryey inuu caafimaad siiyo askartii dhaawaca soo gaartay sidoo kalena ciidanka dowladda soomaaliya ay sii wadi doonaan islamarkaana furimaha hore dagaalka ay ku baacsan doonaan maleeshiyaadka al-shabaab sagaaliy labaatankii julaay wasiirka gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur ayaa sheegay in weerarkii ismaaminta ah ee ka dhacay kulliyadda jaalisiyaad in dowladdu ay u soo xirtay saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda wasiirka gaashaandhigga oo hortegay baarlamanka soomaaliya maalinkaa waxa uu sheegay inay socdaan baaritaano kala duwan kuwaas oo ku socdo saraakiil lagu tuunsan yahay inay fududeeyeen weerarkaas wasiirka gaashaandhiga waxa uu maalinkaa beeniyey dowladda federaalk soomaaliya inay diiday in la ogaado xogta weerarkii kuliyadda jaalasiyaad sagaaliyo labaatankii julaay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa la kulmay guddiga qaran ee la dagaalanka lacag dhaqidda iyo ka hortagga maalgelinta waxa loogu yeero argagixisada uu ka dhageystay warbixin ku saabsan miradhalka qorshaha qaran ee curyaaminta awoodda dhaqaale al-shabaab guddiga qaran ayaana xilligaas soo bandhigay baraanuga shacabka soomaaliyeed ee ka dhanka argixisada waxayna sheegeen in la daciifiyey awooddii shabaabku ay u lahaayeen aruuriska lacagaha ganacsada soomaaliyeed taas oo aas u ah la dagaalanka al-shabaab ayaa lagu yidhi war xilligaasi ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya qaybtii afraad ee barnaamijkii gaarka ah aan uga hadleynay sanadkan sii dhammaanaya dhacdooyinka ugu waaweynaa ayaa halkaas kusoo gebagabaynaynaa waxaana si wajira ah idinla socodsiinayay axmed dir nuur iyo anigoo cabdinaasir maxamed maxamuud degeysateen qeybta afraad barnaamij gaara oon ku eegeynay dhacdooyinka ugu waaweyn ee sanadkan sii dhammaanaya laba kun labaatan iyo saddex dhacay waxaana dhegeysteen qeybta afaraad haddii alla idmana qeybta shanaad ee barnaamijkaasi maalinta beriha ayaad maqli doontaan markan waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada wacan dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada hadaleynta afar ka saca qormooyinkii sheekooyinka ayaa ku dhagaysataan dhegaystayaal wadajir xubinta waxaa idila socodsiinaya anigoo cabdirashiid ibraahim cali iyo weliba ister maxamed ister waxaynu ku bilaabeynaa hadaleynta afar ka saa aadka loo hadalhayay haddii aynu ku bilaabnana taliyaha hay-adda nabadsugidda ee nisa mahasalaad ayaa aad yaad loo hadalhayaa kadib xalay uu tagay eh, xeebta liido magaalada muqdisho inta badan xeebta liido dad badan ee eh, reer muqdisho ah way isugu yimaadaan ay ku caawiyaan habeenkii marka Eh, xalay waxaa la arkayay isagoo dabcan ku sugnaa eh, xeebta leedo magaalada muqdisho oo shacabka halkaasi ku damaashaadayay wakhti qurux badan la qaadanayay cabdirashiidoo dad badan oo dhallinyaro ahaa ayuu xeebta ugu tegay mahad-salaad isagoo salaan la maray kana xog wareystay xaalada amni ee magaalada muqdisho durbadiiba hadalhayn badan ayay dhalisay tallaabada uu qaaday mahad-salaad ayaa qabsatay baraha bulshada waxayna dadka muqdisho aad u falanqeynayaan amniga caasimada muqdisho sanadihii lasoo dhaafay waxaa dhifi naadir aheyd in la arko ama fagaarayaasha xasaasiga siyaasada leedo uu tago taliyaha sirdoonka soomaaliya hadalheynta ugu badan waxa ay ka dhalatay kalsoonida uu qabay mahad salaad oo dadka dhex galay kuwaasoo sawiro la galay sidoo kalena waxay dadka qaar sheegeen inuusan wadan ilaalo badan amniga magaalada muqdisho oo soo hagaag ayaa suurtageliyay in madaxda ugu sareysa ee qaranka ay kalsooni ku tagaan goobo uu amnigooda xasaasi ahaa sanadii lasoo dhaafay ister eh, eh, dhanka kalena hadalheynta kale jirta haddaynu eegno ciyaaraha aynu eegeynaa ee kulanka weyn ee liverpool iyo weliba arsenal ku dhex mari doona gageeda anfield stadium kulankaasina aad iyad ayaa loo hadalhayaa markaynu ogno kooxda kubadda cagta liverpool arsenal iyo mancity iyo kooxda astonvilla sanadkan waa afarta kooxood ee ku dagaalamaya horyaalka bermaliga markaynu eh, gaar ahaan kaalinta koowaad kaalinta labaad hadda arsenal oo kaalinta koowaad ku jirta soddon iyo halka sidoo kaleetana kooxda liverpool ku jirta soddon iyo oo dabcan kaalinta labaad ku jirto kulankan anfield stadium ayuu ka dhici doonaa caawa eh, waa kulan xiiso badan arsenal waxay doonaysaa inay garaacdo kooxda kubadda cagta liverpool isla garoonkooda waxaa leeyahy arsenal labada kun labaiy tobankii ayaa ugu dambeysay eh, kun ugu dambeysana horyaalka bermulinga halkaa ay ku ciyaareen todoba jeer ka mid ah ayaa laga badiyay marka waxaa leeyahay kooxda kubadda cagta liverpool eh, masii wadan doontaa bandhiga quruxda badan inta badan garoonkooda anfield stadium xil ciyaareedkan kooxda keliya xil ciyaareedkan hal dhibic ku heshay waa kooxda kubadda cagta ma united inta kale way garaaceen ama way ka badiyeen liverpool kooxaha kale horyaalka bermuliga ee eh, markaynu eegno kooxda kubadda cagta liverpool gaar ahaan yordan colob waxa uu shaaca ka qaaday in kulankan uu yahay kulan muhiim ah eh, taageerayaashan oo ku baaqay inay markaasi dabcan garoonka qaylidiisii aad iyo aad ay u badiyaan si markaa ay u garaacaan eh, kooxda kubadda cagta arsenal sidoo kaleet waxaynu ognahay kooxda kubadda cagta ee eh, liverpool iyo weliba arsenal inay yihiin laba kooxood aad iyaad u khatar badan xilli ciyaareedkan sidoo kaleetna kooxda kubadda cagta arsenal tababare michael arteta wuxuu doonayaa inuu garaaco mar kulanka waa kulan weyn oo aad iyaad loo hadlaayo taageerayaasha kooxda kubadda cagta arsenal waxay doonayaan kulanka inay badiyaan oo ay rajeeyaan sidoo kaleetna halka kooxda kubadda cagta liverpool markaynu eegno mucaaradkana waxay doonayaan kulanka barbaro ku dhammaado haddii aysan macquul ahayn kooxda kubadda cagta liverpool inay garaacdo kooxda kubadda cagta arsenal marka hadalleynta ayaan intaan kusoo gabagabaynaynah dhegeystayaal markaan dhankii qormooyinka cabdirashiido qormada ugu horeysa dhankeyga waxaay tahay aqbal naftaada jeclow naftaada horena u sii soco haddii aad rabto inaad duusho waa inaad iska diisaa waxa hoos kuu celinayo waxa tegay waa meel tixraaceed ma ahan meel la dego waxa tegay waa meel wax lagu barto ee ma ahan meel lagu noolaado nolosha waxa ay noqotaa mid fudud oo qurux badan markaan arki karno wanaagga dadka kale samee horumar ha samaynan cudurdaar raadi ixtiraam ee haraadin digtoonaan ha ogolaanin xusuusaaga hore inay xadidaan suurtagalnimada mustaqbalkaaga ma jiraan waxa didaad ah ee ku saabsan waxa aad ku guulaysan karto safarkaaga nolosha marka laga reebo waxa maskaxdaada ku jira qofka kheyrajayaha wuxuu fahmaa nolosha inay noqon karto wado karikeeshan ah ama aanan sineen laakiin ugu yaraan inay meel un ku hogaamiso waxa ay ku bartaa qaladaadkaaga iyo guuldaradaada mana ka baqan kartid mar kale inaad guuldaraysato kheyrajayntu waxay diidaa in la rumeeyo in wadada ay ku dhammaato doorasho la-aan ugu dambeyntiina dhegaystayaal haddii aan eegana fadliga salliga nabi maxamed sala allahu caleyh wasalam rasuulka sala allahu caleyh wasalam wuxuu yidhi qofkii igu salliyaa hal mar isagana allah ayaa ku sallaynaya toban jeer sidoo kale rasuulkeena maxamed sala allahu caleyh wasalam wuxuu yidhi baqiilka waa kan agtiisa ee lagu soo hadalqaadaa ee aan igu salin intaasi waxaa dheer dembiga ayaa laga dhaqaa saliga nabiga sala allahu caleyh wasalam qofkii mar weliba ku salliyaa sidoo kale barako ayaa laga helaa ku salliga nabigeena maxamed sala allahu caleyh wasalam wuxuu daaweeyaa walwalka iyo murugada waxaad noqonaysaa dadka ugu dhow maalinta qiyaamaha nabigeena maxamed salaallahu caleyhi wasalam guud ahaan dhegeystayaal waxaan intaas kusoo gabagabaynaynaa xubintii bandhigga warbaahinta bulshada waxaad dhegeysteen xubinta bandhiga warbaahinta bulshada oo qayb ka ah barnaamijka ogaal kasoo barakacay deegaanada ay ku sugan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab sidoo kalena qaarkood ay la dagaalameen al-shabaab ayaa waxa ay haatan xaalad nololeed ay ku haysataa bannaanka hore ee magaalada xardheere ee gobolka mudug waxaana dadkaasi ay sheegeen in deegaanadoodii ay kasoo barakaceen kadib markii ay la dagaalameen al-shabaab waxaana sidoo kale ay sheegeen inay fuliyeen baaqi dowladda ahaa baaqii dowladda ee ahaa in dadka shacabka ah ay la dagaalamaan al-shabaab wariyeen cabdiqani cabdulaahi ayaa booqday goobaha ay dadkaasi ay ku sugan yihiin warbixintan ayuuna kasoo diyaariyey boqolaal shacab ah oo ka soo cararay qafaalka iyo dhibaatooyinka kale ee shabaab qaarkoodna ayba ahaayeen kuwii kula dagaalamay tuulooyin ay ugu horreyso baraa garguurta ee gobolka mudug ayaa xilligan kusoo barakacay kuna dayacan bannaanka magaalada xarar dheere biyay u baahan yihiin baaday cunaanay u baahan yihiin hoyaaday u baahan yihiin dowladda waa uga baahan yihiin galmudug waa uga baahan yihiin waxoodii balaayadaasaa ku habsatay shabaabaa ku habsaday hadda wixiiyoo dhan oon loo tegi karin oon la aadi karin oo dhulkiiyoo nabcaa aa meesha ku taal dadkan oo ka badan konton qoys ayaa wajahaya xaalad adag oo ay ugu horrayso hoy la-aan oo ma haystaan boco ay dabaysha iyo carrada ka galaan baad iyo biyo la-aan taas oo ay u dheer tahay in cadowgii ay la dagaalameen kana soo carareen aysan si weyn uga fogeyn dadkan dagaalamay islamarkaana go-aansaday inay shabaab meelaha ay joogaan ka soo cararaan ee xilligan xaaladda adag wajahaya ayaa odayaashooda waxay qaarkood maanta la hadleen k n n iyaga oo soo bandhigay dhibaatooyinka ay qabaan si gaar ah dowladda ayay ugar dhigteen oo waa kan nabadoon maxamed shire shabaab ha lala dagaalamo dowladdiiyaa tiri xasan sheikhaa yidhi calankoo u taagay dagaalkiiyay galeen dagaalkii markay galeen ninkii hadda qori suto wax iska dhacay waxuu iska dhacay ninkii kale oo qoriga sidana qafaala shabaab u rogay haddee ragaa ku sii maqan meel lagu sheego lama yaqaan meela aadeen lama yaqaan meel lala aadeen lama yaqaan cirka iyo dhulka meela jiraan ma naqaan waxa ay gowracayaan midha gajacan ay ku gowracayaan ka midta eegmadiin dadkaasu ha soo barakaceen waa ooman yihiin nabadoon maxamed shire kasukow dowladda federaalka iyo maamulka galmudug wuxuu si gaar ah furrin ugu dirayaa dadka matala magaalada harardheere iyo hareeraheeda dadkan meesha kusoo barakacay dowladda galmudugna waxbay ku leeyihiin dowladda baarlamaanka dhexaana waxbay ku leeyihiin dadkii ku lahaay aan ka midna wixii aan ku lahayn oo dad ahay oo bini aadanhay oo magacayaga iyo nasabkayaga ku jooga meeshaas halayn oo colaadaas nagala dhib qaata oo gargaarkaas nagala dhib qaata oo codkaas nagala dhib qaata ma hayno haddana odayaasha kale ee hadlay waxay dowladda cod dheer ugu sheegayaan in dadkan oo ah kuwo shabaab toos ula dagaalamay ay maanta yihiin kuwo dayacan halgan iyo ciidan iyo dagaal ku jirno oon la dirirayno khawaarijtaas in dawladdu gacan fidsan oo deg dega ka soo gaarsiido taakulaydo maxaa tidhaahay haddee dawlad oo loo qaylo dhaansadoon ayada ahayn ma lihin dalku male xasan sheekh maxamuud inta ka hoosayda dawladda dhexe galmudug wasiirada dadka adduqurbaha jooga wax alla wixii gacan aadam u fidi kara inay si deg dega waxula soo gaaraan dadkani waa dadkii macnaha isku dayay inay iska xoreeyaan ee eh, dhibaatada dur saaran kabacdiina way soo barakaceen hadda waxay joogaan deegaankan hadda idiin sheegnay joogaan ku sugan yihiin dowladda soomaaliya iyo adduunweynaha waxaan ka codsanaynaa dadkaas in lala soo gaaro waxay u baahan yihiin baahiyaha ay qabaanu mid iyo laba maa kulli inta baahi dadweynuhu qabay qabaan waryaheena cabdiqani cabdulaahi warbixintuu inoo soo diray iyo codkaasi ugu dambeeyay waana dad shacab ah oo ku sugan duleedka magaalada xardheere ee gobolka mudug waxaana ay sheegayeen in halkaasi ay xaalad nololeed ay ku haysato qoysas badan oo kasoo barakacay deegaanada ay haystaan al-shabaab kadib markii ay halkaasi ay kula dagaalameen dowladda ukrein waxa ay sheegaysaa in diyaarada dagaal ay kasoo riday ruushka milatariga ukrein ayaa waxa uu sheegay in jimcihii ay soo rideen ilaa ay saddex diyaaradood oo kuwa dagaalka ah oo laga leeyahay dalka ruushka kuwaas oo ku sugnaa koonfurta dalkaasi saddex ka mid a ah diyaaradaha dagaalka ee nuucoodu uu yahay s u ayaa ay sheegeen in ay kusoo rideen gobolka kherson yiraahdo sida ay shaaciyeen ciidamada cirka ee wadanka ukrein madaxweynaha wadankaasi falada marseloniska ayaa u mahadceliyay askartii soo riday diyaaradaha dagaal isagoona sheegay in shilkan uu ka dhacay gobolka kherson uu dagaalku uu ka socdo moscow kama aysan hadlin sheegashada ukraine ee ku aadan in ay soo riday qaar ka mida ah diyaaradeeda dagaal laakiin waxaa qura ee ruushku arrintani uu uga hadlilayahay ayaa waxa ay tahay in weli uu sii wado dagaalka uu ku hayo wadankaasi ukraine oo dhankiisa uu khasaaro xoogan uu gaarsiiyo dowladda ukraine waxaana sidoo kale jirta in dagaalkan uu sii socdo xilli ukraine ay ka cabaneyso in gaabsi ay ka muujinayaan dowladaha reer galbeedka gargaarkii ay siin jireen wadankaasi dowladahaasi maraykanka ayaa ugu tuun weynaa maraykankana waxa uu haatan si weyn ugu mashquulsan yahay dagaalka ka soconaya khaza oo isra-el oo aada u taageero ay kula jirta kooxda xamaas oo magaalada khaza jab xoogan ku gaarsiineysa ciidamada yahuudda dhanka ciyaaraha haddii aan eegnana kooxda manchester city ayaa xalay waxa ay sameysay taariikh kadib markii ay ku guuleysatay koobka kooxaha ee eh, adduunka oo ay qaaday markii ugu horeysay waxaana finalkii ciyaartaasi ama kama dambeysta kulankii ka dhacay ee wadanka sacuudiga gaar ahaan magaaladiisa caasimada ee riyaad ay kooxda manchester city ay ku badisay afar iyo eber iyadoona ka badisay kooxda valamanza la yiraahdo oo usoo baxday iyadana kama dambeysta koobkani manchester city si weyn ayaa lagu dhursugayay natiijada ay ka keeni doonto fiinaalaha koobka kooxaha dunida ama waa koobka loo yaqaano koobka kooxaha dunida kaasoo ugu dambeyn afari eber ay ku guuleysatay ciyaartooyda kale ah alvares eh, mota vilho iyo vodin ayaa u dhaliyey afarta gool iyadoona ciyaaryahanka reer argentin ee alvis la yiraahdo uu laba gool u dhaliyey daqiiqadii koowaad iyo daqiiqadii siddeetan iyo sideedaad taasoo manchester city u sahashay in markii ugu horeysay ay ku guuleystaan koobka kooxaha dunida waxaana sanadkan ay sameeyeen taariikh iyagoo noqonaya kooxdii ugu horreysay oo ingiriisa oo mar qura ku guuleysata horyaalka ingiriiska f a kabka koobka kooxaha dunida champions leaga iyo sidoo kale ueva champions leaga waxaana arrintani ay ka dhigan tahay in manchester city ay taariikh weyn ay u sameysay kooxaha ka ciyaara horyaalka dalkaasi ingiriiska iyadoona ugu dambeyn ku guuleysatay koobkii sida weyn loogu dhursugayay ee koobka kooxaha dunida waxaa sidoo kale arrintani ay guul weyn ay u noqonaysaa macalinka kooxdani beb guardilola kaas oo horay uu la soo guuleystay koobkani kooxda barcelona intii uu ku sugnaa haatana guulo waaweyn u horseedaya kooxdiisa manchester city ee waqti xaadirkan uu leelinayo markan saacadda kow iyo tobankii barqanimo ay qarka u saaran tahay balaan aan eegno qodobada ugu waaweyn ee ogaal ku jira saraakiil ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa waxaa duqayn lagula beegsaday deegaano dhaacaa koonfurta gobolka mudug inta u dhexaysa ee eh, deegaanada yackoos iyo sidoo kale buurta jeex ee koonfurta gobolka mudug ayaa wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in halkaasi duqaymo lagula beegsaday saraakiil ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ilaa ay haatan lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay duqayntaasi iyadoona ay arrintan ay ku soo beegmayso xilli ciidamada dowladda oo taageero ka helaya dadka deegaanka ay maalmihii ugu dambeeyey dagaallo xoogan ay kula jireen al-shabaab kuwaas oo intooda badan ka soconayay koonfurta gobolka mudug burcadbadeed soomaali ah ayaa waxaa la soo warinayaa in dooni kale ay ka qafaasheen meel u dhow xeebaha badda soomaaliya hay-adda dalka britain u qaabilsan la socodka howlgallada maraakiibta ganacsiga ee loo soo gaabiyay u k m t o ayaa waxay sheegtay inay dabley afduubteen ama ay qafaasheen dooni ganacsi oo maraysay meel ka baxsan xeebaha soomaaliya uuna dhow magaalada eel ee bariga soomaaliya waxaana hay-adda sidoo kale ay sheegtay in xogtani ay ka heleen ilo milatari inkastoo aysan faahfaahin dheeraada aysan ka bixinin doonta la qafaashay baaritaanno hordhaca oo socda ayaa waxa ay muujinayaan in doontani la qafaashay kadib markii ay dibleedaasi ay soo weerareen iyadoona xoogo kale oo dheeraada oo ku aadan inta shaqaale ay saarnay doonidaasi iyo waxyaabaha ay sida rasmiga ay u siday aanan lahaynin haddana waxaa arrintan ay kusoo beegmaysaa iyadoo dhowaantan dowladda maraykanka ay sheegtay eh, in burcabadeed soomaali ah ay isku dayeen inay khafaashaan eh, markab waxaana sidoo kale jirta in dhacdadani ay dib u soo celinayso ama u soo cusboonaysiinayso eh, dhacdooyinkii ama falaalkii ay geysan jireen burcabadeeda soomaalida kuwaas oo biyaha soomaaliya ay meel ka baxsanba maraakiib iyo dooni ganacsi ka khafaalan jiray dad sheegay inay kasoo barakeeceen deegaanada ay al-shabaab haatanna ku sugan duleedka magaalada xardheere ee gobolka mudug ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi xaalad nololeed oo aada u liidata ay ku haysato waxaay sheegeen qaarkood in ay la dagaalameen al-shabaab kadib markii ay fuliyeen baaqii dowladda federaalka ka soo baxay gaar ahaana madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee ahaa in al-shabaab lala dagaalamo balse haatan aysan wax gargaara ah aysan haysanin waxaana ay baaq u direen dowladda soomaaliya oo ay sheegeen in ay tahay in dadkaasi gargaar deg deg a ah lala soo gaaro odayaasha madaxda u ah dadka halkaasi ku sugan qaarkood oo keyna in la hadlay ayaa waxa ay sheegeen in ay tahay in gargaar lala soo gaaro dadkaasi maadaama ay al-shabaab deegaanadii ay haysteen ay iskaga soo barakaceen kadib markii ay dagaal ay la galeen dowladda yukrain waxay sheegaysaa in diyaarado dagaal ay kasoo riday dhigeeda ruushka iyadoona war ka soo baxay milatariga yukrain lagu sheegay in ilaa iyo saddex diyaaradood lagu soo riday gobolka kherson la yidhaahdo madaxweynaha waddankaasi valadimir zelenski ayaa uga mahad celiyey ciidamada milatariga gaar ahaana kuwa cirka sida ay ugu guuleysteen in diyaarado dagaal ay kasoo rideen dhankaas iyo ruushka balse moscow ayaan ilaa haatan ka hadlin sheegashada yukrain ee la xiriirta inay kasoo riday ruushka diyaarado dagaal qaramada midoobey ayaa waxa ay sheegaysaa amaba ay meel marisay qaraar sheegaya in gargaar bini-aadinimo oo degdega la gaarsiiyo magaalada khaza iyadoona markani ka gaabsatay in ay ku dhawaaqdo xabajoojin deg dega oo magaalada khaza ka hirgasha inkastoo ay jireen in dowladda maraykanka ay horay codka diidmada qeexan ee veto powerka ugu adeegsatay in la meel mariyo qaraar ay qaar ka mid a ah wadamada ku jira golaha ammaanka ay soo gudbiyeen haddana weli waxaa sii jiro in diyaaradaha dagaalka ee israa'iil ay duqeymo xoogan ay ka wadaan qeybo badan oo qaso ka mid ah iyadoona saacad walba ay dhintaan shacab falastiiniyiina oo ay ciidamada yuhuuddu si gardarro ah ay ku dilaan waxaana sidoo kale jirta in arrintani ay walaac xoogan ay ku sii abuurayso hay-adaha gargaarka deg dega kuwaasoo aan awood u lahayn inay gaaraan goobaha dadka shacabka ay ku sugan yihiin si ay gargaar u gaarsiiyaan kuwaasoo qodobada uga weyn ee ogaalka jira barqanimadan idaacadda kulmihe magaalada muqdisho aad nagala socotaan barnaamijka ogaalna waad dhegaysanaysaan markan waxaad kusoo dhawataan xubintii kale ee kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye waradna adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe a ah, federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane duceeyewarkalamaane dowladda soomaaliya tacsiyaa u taalla waxaana la aasa allaa u naxariistay khadiijo maxamed diiriyo oo sano ku soo jirtay siyaasadda soomaaliya waxaana ka qayb galay janaasada meydkeeda oo jabuuti laga soo qaaday madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada iyo madaxda baarlamaanka iyo xildhibaano fara badan iyo dadweyne waxaana lagu aasay isbitaalka xoogga dalka marka waxaan leeyahay bashar waliba waa dhiman ballan weeye geeridu qofna baaqan maaye maayee allowbuddeeda u nuuri taale beriga shabaabna tacsiyaa u taalaa la yidhi waxaana ka dhintayaa la yidhi horjoogayaal badan iyo amiirra yaryara iyo amiir kaloo weyn oo qandaadufaho kii dadka eber ka dhigay ah macallin ceymanaana la yiraa guuta waxau lahaayaana la yidhi cidday rabta dishoo jeeshan ceyman loogu magac diray waxauna ahayaa la yidhi amiirka shabaab ugu qaalisanoo maraykanku toman malyanoo doolaray kor saareen kenya iyo soomaalidana lamadaba waa askaaxi jira jiraa la yidhi sababtoo ah kinyow ka soo jeeday soomaaliyana waa ka howlgeli jiraa la yidhi war cabdilow taxsida dawladda iyo soomaalida u taalla taxsi khawaarij ha saarine xaggeed ku arta ayagoo jinaasa dukanaya waar shabaabku dadka tukaday ku karbaashaan waaqlow waraadan hayna dadkay ku garbaashaane iyagu ma dukadaan warnami awquda ilmii walaa taaquda amalii ma dheegne war nin odayoo yaabay inta arka iyagoo olowsitoo salaada lagu jiray dadkii ulaynaya wuxuu yidhi ma dukada jamaacada tukada jeedal ula taagan oo tukaanma xeray baan arkoo baydka aan tegine tol walow tii lagu xawiilaytanina waa yaabe tanina waa yaabe ma taasaad keenteen aan maqli jira war amiirkan duqaanta lagu dila magaciisa waxaa la yidhaahdaa khaliif daa'uud macanayman waa afgarashada shabaab u yaqaaninaa la yidhi guutada uu hogaamiyena kenyaata ay u badan yihiinaa la yidhi wuxuuna haayaa la yidhi abaabulka iyo isku xirka dhan ninka shabaab u qaabilsan dhawarjab ayayna ku tahaa la yidhi dhimashadiisa wuxuuna ahaayaa la yidhi ninkii qorsheeyey oo ka dambeeyey weerarkii kenya laami lagu qaaday xataa dad maraykanka ku dhinta dhintay haddi maalmahan jubbooyinka iyo shabeelada hoose duqaynta ka dhacday amiiri ninkaasu weynyahaa ku baxay kabtay maaragtina waa ka dhacday arya macluula war ma hayside ceeldheer iyo masagawaay iyo ruunirgood iyo cows weyne intaba waa lala wareega maalmaka kadibna waxaaba la rajayhahaa la yidhi hir shabeelle iyo galmudug inaan hal qof oo shabaaba ah lagu arki doonin meelaha laga baadi baadigoobaana waxay naqa doonaanaa la yidhi jubbaland iyo koonfur galbeed yaa arkay raadkood miyaanaleeyahay ku herta ahow la madaxweyne xasan sheekh markaas mabaydhow dega warya taasiyeedee ka shakiisinta madawiinaga mar hor ba sheegay war wax ka tari maysa amaad dagaalamaysiin war aaw ah, lafta garaan ulaha inkii koonfur galbeed sanadii shanaad oo sanad guuridiisu subabadaaya ah, huskii usudhikii walyaabi <laughs> niman hafnadaaska haysini waliba ereene maanta maalintaa waa madaga waa duubayna maamuul aw malaageen yeereng niman mu'aaradoo hafladiiseedu waa in hamar mayka dhah lahaayeen iyoona sidii itaa dhammaatay madamining haada doondoo malaag beeneed yeereng inaasewar <laughs> xafladda lafta karen dadkii daawada waxay dhaheen qarashka ku baxa wax la qiimay kara ma ahayn sababta oo ah goobta xataa muuqaalkeedu soomaaliya uma ekayn dalka iyo dibaddana dadaa laysaga keenayaa la yidhi waxa gabar madax qaawan isruxaayana waa la yaaba odaga laftirkiisaoo qiiroodana waa dhex boodayaa la yidhi hadda duruufta koonfur garbeed ka jirta iyo xaflada lafta gareen iskuma qurxanayn anfidhiya eh. weliba erey eh. lankii huurahuuro hubuugdaa asaloy armadeeyo war mahay sida cabduqaadir nuur xuseen maax iinkakanagdoy iinkakanagdoy warkaas waa lagu naqnaqaaya guddoomiyihii akadeemiyada fanka iyo suugaanta ee eh. hor koonfur galbeed inya isugu tageen xilka ka qaadeen waa garamay bannaankowna soo dhigay ahey weligii ha ari jirteen lankii lanqordhiisi mal iskugu tagay yaa isugu tagay aryamadeeyow eeddaad leedahay qof qaraysa ma leh warkayga dhex gelina maax wuxuu yidhi xildhibaanada beeshayda eh. beesha xilka iga qaadayhee ka mayara xildhibaanadoode eh. wixii igu dhaqeen ha lagu dhaqo ilaa saansaanaa lagu gudaahay xilkaygana intay gooru goortaa ha laysoo celiso warmaax waxaa kalou yidhi hadda ka hor lixdameeyadii markii lasoo qaado qorista afka soomaaliga eh. waxaa rag soo jeediyey fartu inay noqoto laatiin soomaaliduna berigaas waxay aaminsaneed farta laatiinka hadii la qaato gaalnimo inay tahay kadibna raggii qoraalka taladaa wasaaradda waxbarashada u soo gudbiye wasaaraddu qoraalkoodii inta faylgelisay qaanad ku xirta jirtay waxaana la soo saara toban iyo laba sano kadib markii afka soomaaliga la qorayey farti la qaata ayayna aheedoo taladoodii waa la qaatay aniguna waxaan soo jeediyey waxay ahayd aragti wasaaradda cadaaladda iyo dastuurkaana la wadaagay laakiin saacada kadib ayay ku faafiyeen facebook marka wasaaradda cadaaladda hadday sidaa u dhaqmayso ummaddii kale xaggay joogtaa godgiyaanangodolarikdhiyaasonimooshiidii walausmeelaha kordhudhowbeeloo iska haysidu waaye hegiliseediya fadaayi no langari magarsamaan walaagihun waarmaday wasiirka cadaaladda makoonfur galbeed buu ka soo jeedaa warmadow maax waxa kalou yidhi qayla yeertaa la yidhi xaggay ka yeertaa la yidhi masaajidkiyaa la yidhi xaggee loo cararayaa markaas haddii wasaaradda cadaaladda khayladii ka yeerta now waar wallaweynay maaxana sheegaysaan mumu'aadin buu ahaa warkalmaanee war mahaysiina madaxweynaha s c qaatuma fardhiye waar miyus casilay ayahee muddo korortimo wasaguna bilaaba war kalmaanee war ma sugtiin dhammaan wuxuu iskugu yaraysimidii s yaa run sheeg ssc garaaday leedahe war garaadiya isim iyo ugaas iyo suldaan waa isku mideen eh. dhammaan madaxdii dhaqanka uu iskugu yeedhay waxaana laga tashanayaa siyaasadda puntland iyo xulista xildhibaanada sida laga yeelayo waraysiis hadday puntland xildhibaano u xulayso maxay somalilan ku diideen war gudoomiyaha baarlamaanka somalilan ee sc ah eh. meel kasta in lugtulugluu jirin waa muhiim scna soomaaliya oo dhan inay wax la qaybsatay mudan tahay maamulkastan inay ka mid ahaatan wax u diidayaa ma jiraan waar dee waa ku qabsoo ku qadimaysa wallow adigaba xildhibaanadaadu meel kasta waa kuwa jooge eh. ssc ku dabadhigan waar iminka goojacadema sidaasaa lagu daayey war kalmaanee war mahaysiina gudoomiyaha gobolka banaadir madaale wuxuu yidhi eh. dowladda soomaaliya waxaan ka codsanaynaa eh. inay xal u keento sidii loo maaran lahaa biyaha wadooyinka fariista naw waar soomaayarka magaalada isagu maaha war maayaarka magaalada eeya laakiin walaagu ismaareey waayo ka far badad ino walla kalagobada maahayne war muqdisho inay wadooyin fiican yeelato oo meelo biyaha ay maraan ay yeelato maamulka war wax kama qaban karo waxayna u baahan tahay qorshe ballaaran oo dowladeed ileen wada jirbay laba gacmood wax ku qaaban karaan aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi hoo wax kasta oon wanaagsanayn laguma waro weligood wax kasta oon wanaagsanayn laguma waro weligood warkalamaanay siyaasad iyo tacsi iyo dagaal aad ku mashquulsheenoo gabdhaha maantoodii waa ilowdeene anigaase hadda la laabkacsanaya dhegaysta lahashada kalgacaalka baan ladi waayey baan maqli jiray warwaaqlow eh. leydhiisibaan lalileayaaye maynkadarwaaytiwaryaadaha waxaa kaloo la yiri eh. laqanyada jacaylkiyo eh. lurta caasha kulula ruuxaadu lahaatayo kugulaaday ba'aanaa war cabdullo waxaad ka tagtay lab haween ku taagsaday kulli lixaadso dumar yidhi legday oo ku jiifo ka liibdoonay ba'aanaa war isimdhan weliba ku tabteena eh? ladanow miyaan la'aanta anigu ledayaa hurdada war waxa kaloona loowi gaadhnay landaaqa geeluba nebigii jarka u dhow la laacis leeyahay kama ma dhaco war dad falanaatiin warna laydinma sheegi karo ammaan dumar waxba kama taqaanaane aan idiin sheegayna dhegaysta hadday inami qurux leedihiiyo qaymo lagu doorto qaalmo dhalay haddii laga baxshiyo qoriga maadhiina ama qorday loo guursadiyo qolo gayaan fiican iyadoon qalqaaliyo ahayn mala qiyaaskayga tilmaamahaas inaad qaadataan kuu qirsoonahay qadda faraha qaybaha jirkaiyo qowdhadiiyo xaadda qaansanroob la moodiyey milgaad qaas u leedahay sunnayaasha qoran iyo haddii midab la qeexaayo adigaa qundhaxo soo baxdiyo qamar sidiisii weeye quruxdii malaha yuusuf baad qayb ka wadataaye qotonkiiyo lixaadkiiyo ilkaha qalalac nuuraaya qunyar socodka laafyaha markaad qabatay foolkaaga sida kaaha qamar soo baxaa nuur i qaabilaya ha yeeshee qofnimo loo dhashaa waa mid qaaliyahe sifa aan qaldaannimo lahayn qaadir kugu beegye maahid dhirir qatootiya madow caata qaar darane mana ihid qomboro gaaban iyo coonqa jaafilehe waa qiyaasta jooggii la rabay qaabkanaa tahay qaadda kiimika oo wejiga lagu qurxooneeyo qasqaskiyo diyaanaha adaan qooshan weligaae Eh. qawnaan ma socotida xariir qiimalaa tahay eh. qarofali dhar ogada qarshaad qaadataa abide eh. qaadirkii ku umaa xarraga saami kuu qoraye wax ceeboo lagu qarinayaa kuma quseeyaane adigan qalloociyo u bixin qaab dariyo maage qumayadu indhaha kama duwan qaabkanaa tahaye qallal suuxdima iyo ilaah qabatinkaa haaye war aan kugu qarsaayoon ahayn qayle iyo naado qumba midabki leeyay xantaan qabaha sii dayne qurba joog hadduu yahay nin waa qaa in xoolalehe qandal iyo tukaan raashin iyo qolo bagaash leeya qurxun qotaqayliya huruuf uun dad toobay jid qartamiyo liif kugu qotama qodgo iyo laabo qas waxaan ahayn reer magaal kuma qaraabtaane qalbi adiga kuu nugul anaa kuugu qayshadaye qurdub inaan u xirto dadnimo quus kala gaarno iyo qodobo maangala inaad qalinka ii saarto labadaa qorshood waxaan ahayn ima qaboojaane allow yaa sidii qoonnihii ama qardhaasooyin qorta iiga kaalula anaad qaali ii tahay sidii qadow ka baxay laankoro qaybcasiyo fiidleh oo bahal qaniiniyo shimbira quuta laga dhowray ama qayrab cowl oo hurdada qunuga soo soo booday ayaad qoor masleeyay hablaha qiimo dheer tahay qurayshtii makadiyo haddaan qarabta qiimeeyey adduunyada qofaan kugu shabaho maarag qalanjooye afrikaanku qoondiyo intuu qayb u helay oo dhan kursi uma hambaynoo adaa qaatay keligaae dacdi aan ku ega indhaha qiid ka soo baxay qandhana waa ihaydaa sidaan qaba cagaarshoobe qarqaryada waxaan ka huwadaa jaakad qira weyne xilliyada qaboobaha naftan qarash ku beelaah qufac riiraxyaa iyo xumada qaasaha jire qanjiradu dukaan iyo qacday weli ahaayaane adduunyada qof i dagan haddii qabarkii lay keeno shirkiyo cidduu yahay anoon eegin qoladiisa qudhaydon ku furo iyo haddaan qarash awoodaayo ama aan wax uun qaban karaa lama qisaaseene anna qaabadaasaan lay qulqulateeye dartaa inaan qurgo'o oo hadhow qaane kugu raacdo naftaydana ilaah kuu qabsado waa qarraacan weyne khasaaruhu intuu naga fog yahay qoys aan wada taagno qulubtana isiiyaan rag kale qaaca kuu shidaan warniyo horta baali ata gabartanasa faydhaan amaanti laakiin reer mudug weli joogormaka tabaayana baraynamaynka darti jaceelba la sheegay warabwaan bislo waxaan kaloo maqli jiray nebi yuusuf quruxdii qaadirkeennu dugsiyaal adna qayb ka wadataayo qayrka ku dhaaftee aryadhaha waxaa kaloo la yidhi qoraxdoo aroortii qaybisay fallaara ama qaansa roobaad daruur midab ku qarisay war hanugu baroor darsanina ammaan horoo koobiyana hanala doonanine waxaan dhihi lahaa qalanjo qaaliyahaa tahay quuruxdiyo xishoodkana qofba kulama qaybsane adaa qaatay keliga aryaa waxaa kaloo la yidhi adna qalanjaluule haddii lagu qalqaaliyo oo qudba lagugu soo xiro wadaqayla hiira lama rabo <laughs> bilaan suurdiyaha maanan antiga layin waana qalanja qalanja kana nagu hayaan qalanja maroodiga dhidiga abaan la araaye maay soomaalidasee walkaey maroodi suurudlaha waarmadayow maad fahmine waa qalanja yaablo quruxiyo ilaahba u dhaameey waayey qaaye ilan way qarsoonayd war ilaahay wuxuu sheegay bila'aadanka suurada ugu qorxon inuu ka sameeyey marka waxaan la yaabaa abwaanada soomaaliyeed qalanjo oo maroodida dhiddiga ah iyo geel iyo farda iyo xoole ayay ku ammaanayaan gabdhihii war mas iyoonay abeesahaano ka ammaanayaanna aragni war inta alla abuura bini'aadankaa ugu qayr badanayaan loo gefin war ninka ragga ah oo fariyo tobnaadka ah, xudugtu laba tiriyo fardabixiska ah, oo geel amahadaha ah, oo cirkayeerka marka la tilmaamayo waxaa qasaba in lagu shabaho goodka iyo libaaxa booda iyo shabeelka geedaha ka dusa <laughs> ini libaaxsan ka taabto walaasan latiin saasa waxaad dhegeysteen xubinta kalamaan oo qaybka ah barnaamijka ogaal ee idaacadda kulmiye guud ahaana barnaamijkeena maanta intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa tan iyo barnaamij midkaan lamid ah inta ku kulmi doono sidaasi nabadgelyo maanku siduu raabo ama wuxuu miliilico adduunyadu sidii malaab haday wadaadaywada haday wada macaanta rumaanku siduu raabo ama wuxuu miliilico mabaruuhi laba maris ma seegteen murugadu ma taalin muranba may lahaateen muranba laba maris ma seegteen murugadu ma taalin muramba miilaate minkana murtidaada leensuuma madhaati mahad allah ku deganaa marwaadiyo afka maadow madiixdiyo markaaliyaan qumbacaani uun suudkaaigadanigana marwaadiyo afka maadow madiixdiyo markaaliyaan qumbacaani uun suudkaigadaa

aanay maalmahan ifka midii ifka midii ifka midii baacayno adduunyadu hameertaye hadday wadaan hadday wadaan hadday wadaan aanay maalmahan waayuhu ma nafsi maax ma yeeshin haddogudcog ma tirisiin waayuhuma muudeen nafsii maax miya yeeshiin cadowgoodcoodh ma tiriisiin cadowgoodcoodh ma tiriisiin minkana darku laamid waa maafaduunku mahad allah kuulu anigana marwaadiyo afkamkamkamkambiixdiyo markaaliyaan qumbacaani uun suudka igada anigana marwaadiyo afka maadow madiixdiyo markaaliyaan qumbacaani uun suudka igada sidaad maqashay caashaqu sidaad maqashay caashaqu wuu maansa culsiye sidaad maqashay caashaqu sidaad maqashay caashaqu wuu hadduu Salvador.